farahiisa dhexdoodana wuu kala fogeeyey oo wuu kala bixiyey min waraa'i rukbatihi ama rukbatayhi labadiisa low gadaashooda ayb wuxuu ka wadaa meesha iyada ah. markuu rukuucsanaa ee labada gacmoodna ay labada low korkooda saarnaayeen faraha wuu kala bixiyey oo saasay u kala taagnaayeen bimacnaa iskumayna dheganayn faruhu ayb min waraa'i rukbatayhina wuxuu ka wadaa markii ay calaacashu ku fadhiisato lowga korkiisa faruhu waxay dhaafayaan lowga oo dhudhunkay hoos ugu degayaan waraa'a rukba saasuu ka wadaa marka ayb wa faraja wuu kala geeyey bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda wuu kala geeyo iskumuusan dhajinnin min waraa'i rukbatayhi labadiisa low gadaashooda qaala wuxuuna yidhi markaa abu mascuud haakadaa sidaasan ra'aytu arkay rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam yusallii isagoo u tukanaya rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'i lafdiga axmed isagu waxa weeyaan meesha mxuu ahaayey wafaraja bayna asaabicihi min waraa'i rukbatayhi lafdiga axmed waxa weeyaan wafadalat asaabicuhu calaa saaqayhi ah, soo cabiraya macnaha lafdigaasina saxiixa saxiix sun abi daawuudka sheekh albani oo asalka ah wafasalad bay ka noqotay wafasalad oo bisaad ah xoogaa marka nooc waxaa ku dhacay tasxiifa marka macno kaluu ku fasiray oo meel kaluu la aaday sida sunan marka lagu noqdo musnadu axmedna waa fadalat waay waxay dheeraad ka noqotay waay manaa way dhaaftay way dhaaftay waa isku macnay noqonaysaa marka ayb xadiidkaasi sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa ninka la yidhaahdo cataa ibnu saa'ib waa nin saduuq ah laakiin mukhtalit ahaa oo isku dardarmaday ninka mukhtalitka ah ardadiisa wixii ka wariyey intuusan isku darmanin xadiidkoodu waa saxiix intuu isku darmaday kadib raggii wax ka qaatayna xadiidka ay ka wariyaan waa daciif kii la kala garan waayana waa laga istaagaya marka cillada xadiidku waa taa nin mukhtali ah oo cataa ibnu saa'ib ah baa sanadku ku wareegaya laakiin ragga ka warinaya waxaa ka mida cinda axmed wahayrihi hamaam ibnu yaxya alcawdi nin la yidhaahdo oo taxaawi uu rajaxayo inuu ka mid ahaa ardadii ka maqashay qabla alikhtilaat saas daraaddeed buuna sanadku xasan ku noqonayaa ayb waxaa saxiixiyey xadiidka sanadkiisa xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina xadiidka buu ku saxiixinayaa laakiin wuxuu leeyahay lafdiga ah yacnii eh, asaabicdu inay lowyaha ka hoos maraan lafdigaasi shaahid uma helin buu leeyahy waa daciif laakiin hadduu sanadku xasan noqdo lafdiguna waa sugnaanaya macnaha ayib xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa eh, dhowr mas'alo marka la rukuucsan yahay gacmaha in la saarayo lowyaha korkooda farahana la kala fogaynayo markay meeshaa saaran yihiin sujuuddaa ka gedisan waa u tegi doonnaa marka la sujuudsan yahay faraha waa laysu dumayaa marka la rukuucsan yahayna faraha waa la kala fogaynayaa sidaasman ayb wafaraja bayna asaabicihi min waraa'i rukbatayhina waxay noqonaysaa marka uu ruuxu rukuucsan yahay marna faraha wuu sii daynayaa oo waxay dhaafayaan lowga riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay inuu qabtayba lowga oo lowrka saa u qabtay macnaha intuu cuskaday haddana gacanta ku qabtay ayb sidaasi marka in eh, loo rukuucayo oo rukuucda qaabkaasi ay tahay buu kutusi waxaa kaloo xadiisku in gacanta laga fogeeyo jidhka intiisa karoo laga durkiyo macnaha oo gacmuhu aynan qabsanin feedhaha iyo dhinacyaha jidhka inay ka fogaadaan markuu ruuxu rukuucsan yahay taana xadiisku waa faa'iideeyey wa fii xadiidi rifaacat bni raaficin waxaa ku sugan can inabiyi sal ley wasalamna uu ka warinayay nabigu inuu yidhi can inabiyi wuxuu ka warin nabiga xaggiis sal ley wasalam annahu qaala way macnaha inuu nabigu yidhi waidaa goortii rakacta aad rukuucdana fadac waxaad dhigtaa raaxatayka labadaada calaacalood calaa rukbatayka labadaada low korkooda dhigoo saar raaxataynku waa calaacala raa waxaa wariyey xadiidkan abu daawuud baa sida sheekh albaani uu leeyahay waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan iyo hayrkii ayb alimaamu shawkani caleyh raxmatullahi wuxuu soo guurinaya ahlulcilmigu inay isku waafaqsan yihiin hay-aadkaas labada xadiid ay tilmaameen rukuucda in qaabkaa loo rukuucayo oo muxuu ahaayey gacmahana laga fogaynayo jidhka calaacashana low korkeeda la saarayo sidaasi farahana la kala fogaynayo sidaasi in loo rukuucayo wuxuu leeyahay layslama diidana waa laisku waafaqsanya wacan muscab ibni sacdin qaale wuxuu idhi sallaytu waxaan tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisaan ku tukaday axaadiistaasi tilmaamaysa qaabkii nabigu u tukan jiray sal lla lay wasalam waxaa baraarujin mudan ee ragga iyo dumarkaba way u taallaa ragga iyo dumarkaba way u taallaan wixii xugum ah ragga iyo dumarku ku kala gadisan yihiin waa in daliil khaasa loo helo haddii daliil khaasoo dumarka xugum gooniya siinaya la waayo raggay la mid yihiin sidaas daraaddeed markay rukuucayaan inay gacmaha jidhka ka fogeeyaan markay sujuudayaanna ay ka fogeeyaan sidaa ragga loo jidaybaa ayagana loo jiday wax ka saarayana ma jiro wax daliil ah oo xugum khaasa siinaya sida madaahibta qaarkood ay qabaan ma uu jiro masaladaasi yani xukm gooniya u yeelay iyaga wa can muscab ibni sacdin qaala wuxu uhi sallaytu waxaan tukaday ilaa janbi abii aabbahay dhinaciisaan ku tukaday buui aabbihii waa sacd ibn abi waqaas waa fa tabaqtu markaasaan isku daboolay bayna kafaya bayna kafay bayna kafi ama kafaya labadayda calaacalood baan isku daboolay buuhi yani sidaasuu isugu dhajiyey labada calaacalood ayuu isa saaray ayb uma kadibna wadactuhumaa labadii calaacaloodoo isku daboolan waxaan dhigay oo aan saaray bayna fakhidaya labadayda boodo dhexdoodaan geliyey yacni labadii gacmood ee calacalood intuu saa isu saaray oo isku daboolay buu iyagoo iswata buu haddana labada bowdo dhexdooda saa u geliyey marka waa rukuucsan yahy uma wadactuhumaa waxaan dhigay bayna fakhidaya labadayda bowdo dhexdoodaan dhigay fanahaanii waxaa iga reebay aabbe fanahaanii aabba wuu iga reebay can daalika arrinka aabbahay sacad baa marka ii diiday wa qaala wuxuuna yidhi kunnaa waxaannu ahayn nafcalu kuwa sameeya haada kan uma kadibna amaranaa nabigu wuxuuna amray sal ly waslam an nadaca inaan dhigno aydiyanaa gacmahanaga cala arukabi yani lawiyaha korkooda inaan dhigno way jiri jirtay laakiin waa la bedelayoo dib waxaana laga amray inaanaan gacmaha halkaa gelinin iskuna dabooline inaanu lawyaha korkooda saarno ayib uma amaranaa wuxuu nebiguna amray an nadaca inaan dhigno aydiyana gacmaha naga cala arukabi lawyaha korkooda rawahu ljamaaca lafdiga bukhaari iyo tirmidi waxay ku siyaadiyeen fanuhiinaa can dalika wa umirnaa waxaana laga reebay arrintaa tatbiiqa ah oo labada gacmood in laysku dabooloo lawyaha dhexdooda la geliyo waana laga reebay waxaana lala amray beddelkeeda inaan gacmaha lawyaha korkooda saarno ayb arrintaasi waxay ku tusaysaa oo xadiidku faa'iidaynayaa in ay horay u jirtay marka la rukuucayo tatbiiqu tatbiiqu waa qaabkan hadda sheegnay waay wax jiray bay ahayd oo sadri alawal qaabkaasaa loo rukuuci jiray inta gacmaha lacalcalha laysa saaro in bawdada dhexdeeda iyagoo is saaran la dhexgeliyo sidaa loo rukuuco waxay ahaan jirtay qaab hore laakiin in la bedelayoo la nasakhay baa waxaa ku tusaya xadiidkan sacd bn abi waqaas waana madhabu ahli ahlilcilmi inayna qaabkaa hadda loo rukuuci karin oo uu mamnuuc yahay maxaa yeele waxaa faa'iidaynaya khaas ahaan lafdiga uu yidhi fa nuhiinaa can dalika waana laga reebay nahyiguna fi aslihi yaqtadi taxriim yani wuxuu faa'iidaynayaa asalkiisa taxriim buu faa'iidaynaya ayib waxaa qabay arrintaa iyada ah cabdullaahi bn mascuud iyo ardadiisa qaar ka mida ah. cabdullahi bn mascuud ilaa wakhti dambe markuu rukuucayo sidaasuu samayn jiray isaga iyo calqama iyo aswad ibnu yaziid iyo raggii waaweynaa ee ardadii cabdullahi bn mascuud ahaan jiray ayaguna tatbiiqaasay qabi jireen oo saasayba u rukuuci jireen waxaa lagu cudur daaraa waxaan gaadhin naskhiga axaadiidta tilmaamaysa xukumkaa in la bedelay baan gaadhin tii horay wateen marka oo ku sugnaayeen tii hore ayaa mxuu ahaay ayay haysteen laakiin axaadiista nasakha faa'iidaysay ee uu sheegaya sacd bn abi waqaas ma aynan gaadhin saasaa loogu cudurdaaraa baabu dikri fi alrukuuci waasujuud wuxuu baab yahay dikrigii xuska ku soo arooray waxyaalaha alla lagu xuseeyo tabaaraka wa tacaala fi rukuuci rukuucda dhexeeda wasujuudi iyo sujuuda dhexeeda markaad rukuucsan tahay ama sujuudsan tahay maxaad akhriyaysaa wa can xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu idhi sallaytu waan tukaday maca annabiyi sal ly slm nabiga la jirankiisaan tukaday nabigaan la tukaday waa fa kaana wuxuu ahaa nabigu sal ly slam yaquulu mid yidhaahda fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alcadiim ah, waxaa nasahan oo nasahayaayoo ceeb ka fog iyo dhimanaanba rabbigay rabbigii weynaa wa fii sujuuddiisa dhexdeedana wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa waxaa nasahan oo ceeb iyo dhimanaan ka hufan rabbigayga sarraynta badan ayib wamaa marat ma soo marto bihi nebiga aayatu raxmatin aayad naxariiseed ayad naxariis ka hadlaysa ma soo marto ilaa hadday soo marto waqafa wuu istaagi jiray cindahaa agteeda yas'alu xaaluu ilaahay weydiisanaya naxariistaas walaa aayatu cadaabin ma soo marto aayad cadaab ka sheekaynaysa ilaa hadday soo marto tacawada wuu magangeli jiray alle tabaaraka watacaala minha ah, minhu ma idiin qore ya yani minha aayadday markaa u noqonaysa minha laakiin minhu oo cadaabkaabaa ka finaala minhu oo cadaabka walaa aayata cadaabin cadaab aayaddii ma soo maro ilaa hadduu soo maro tacawada muu magangeli jiray minhaa ay minhu cadaabkaasuu ka magangeli jiray ama ayaddaa cadaabku ilahay ka magangeli jiray iyo waxay sheegaysa maanaha aayaddu waxay sheegaysaa marka la dhahay rawahu alhamsatu shantii baa warisay wa saxaxahu tirmidiy baa saxiixiyey bal waxaa soo saaray xadiidka muslim baa soo saaray ayib wuxuuna ku tusayaa tasbiixdaasi inay mashruuc tahay cinda alrukuuc wa cinda asujuud ayib sida jumhuurtu qabtana tasbiixdaasi waa sunno markaad rukucsan tahay subxaana rabbiya alcadiim markaad sujuudsan tahayna subxaana rabbiya alaclaa inay sunno tahay bay jumhuurtu qabaan malik iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo weliba riwaaya can axmed sidaasay qabaan ayb bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin tasbiixdaasi waaba waajib bay istaageenba isxaaq ibnu rahwiya iyo daahiriyada ayaa waxay qabaan tasbiixdaas iyo dikrigaasi inuu farad yahay hadduu ruuxu ka tagana salaad ba uma jirtay leeyahy riwaaya can axmedna waxay leedahay ma ahe waa waajib oo waajibka waxa la yidhahdaa haddii halmaan aad uga tagtana salaadaadii waa sax haddaad kas uga tagtana salaadaadii waa buraysa marka saddexdaa ra'yiba waa jiraan laakiin waxay u badan yihiin adkaartan sujuudda iyo rukuucdu inaysan farad ahayn waajibna ahayn ay sunno tahay bay u badan saasay badankood qabaan culimmadu ayb waxaa jira marka eh, lafdi soo arooray oo muxuu ahaayey eh, lagu daro subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi iyo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi wabixamdihadaasi lafdigaasi sugnaantiisaa laysku haysta ziyaadadaasi oo bixamdihi ah inay sugan in kale waa la isku haysta duruqda ay ku soo aroortay hal ariiq oo nabadgelaya ma jiro abcan axaadiis dhowray ku soo aroortay laakiin mid walba sanadkiisa dacfi baa ku jira ayb culimmadu marka laba dariiq bay mareen qaar yidhaahda ziyaadadaa wa bixamdihi ah waa shaad wax jirana ma waa daciif waxaana cabsida noocaasa muujiyey alimaam abu daawuud sidoo kaleeto waxaa sidaa doortay ibnu salaax alimaam ibnu salaax oo yidhi ziyaadadaasi wax jira ma aha alimaamu axmed baa sidoo kale wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alcadiimu wabixamdihi ama rabbiya alaclaa wabixamdihi ma dhahaysaa baa layidhi wabixamdihi anugu ma dhahayuu dhihi jiray imaamu axmed yani waxaa u muuqatay marka waxay u muuqataa in lafdiga wabixamdihi agtiisa ayna ka sugnayn marka bacdu ahlicilmi waxay qabaan wabixamdihi inay lafdi shaad a tahay oyna sugnayn qaarna waxay leeyihiin duruqday ku soo aroortay daciifba ha ahaato laakiin markii laysu geeyo way isxoojinaysa waana ariiqa uu marayo alimaamu shawkani caleyh raxmatullah iyo sheekh albaaniya ay marayaan oy leeyihiin lafdigu axaadiis badan buu ku soo arooray haba tabar darnaato asaaniiddeedu laakiin waa isxoojin oo way xoogaysan sidaasuuna lafdigu ku sugnaanaya adiga wax weeye ma sii laga tagana dhib maleh haddii lagu darana mushkil maleh wacan cuqbat bni caamirin qaala wuxuu uhi lamma nasalad markay soo degtay fasabbix bismi rabbika alcadiim aayaddaasi markay soo degtay ayaa qaala wuxuu yidhi lanaa annaga rasuulullaahi baa wuxuu nugu yidhi sal lla lay wasalam ijcaluuhaa yeela fii rukuucikum rukuucdiinna dhexdeeda yeela subxaana rabbiya alcadiim ayay markaa noqonaysaa yani rukuucdiinna yeela fasabbix bismi rabbika alcaiim ayb falamaa nazlad markay soo degtay sabbix isma rabbika alaclaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam ijcaluuha tanna waxaad yeeshaan fii sujuudikum sujuuddiinna yeela dhexdeeda ilan midda maxay amraysaa fasabbix bismi rabbika rabbigaa magaciisa nazah alcadiimi ee weynaa marka amarkaa jawaabtiis waxa weeyaan markaad ka jawaabayso ood amar qaadanayso inaad tidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim sabbix isma rabbika alaclaana rabbigaa magaciisa nasah allihii sarraynta badnaawa markaad ku camalfalayso ood ka jawaabayso waxay noqonaysaa subxaana rabbiya alaclaa marka nebiyadda horena nebigu wuxuu ihi sujuuddiinna rukuucdiinna tan dambana sujuudda dhexdeeda yeela ijcaluuha fii sujuudikum rawahu axmed baa wariyey abu daawuud wabnu maaja kadalika waxaa wariyey ibnu xibbaan daarimi taxaawi iyo bayhaqi iyo hayrkoodba sanadkiisa waxaa ku jira nin laysku khilaafsan yahay oo la yidhaahdo iyaas ibnu caamir alhaafiqi camu muusa bnu ayuub muusa bnu ayuub adeerkii ninkaasaa laysku haysta isagaana xadiidku ku xidhan yahay meeshii la saaro oo ninkuma majhuulba nin la yaqaanaba ma aha buu waa sida uu dahabi marayo ayb albaanina taasuu ictimaaday xadiiskana ku daciifiyey laakiin alimaam yacquub bnu sufyaan alfasawi wuxuu ku sheegay ninka isaga ah iqaadka masriyiinta ayuu ku sheegay kadalik ibni xibbaan baa iqaadkiisa ku sheegay cijlina wuxuu le laa ba'sa bih adiga almuhim markii la fiiriyo hadallaa a'immadu ay sheegayaan xadiidkani waa la taxsiinin karaa xasan wuu noqon karaa saas daraaddeed ba alimaam alxaakim wuxuu ihi saxiixu lisnaad dahabina talkhiiskiisa wuxuu ku leeyahay xadiidku waa xadiis saxiixa ayib sheekh albaani laakiin waa daciifiisagu isagoo kelimada dahabi ictimaadaya oo ninkaas uu yidhi majhuul waay ama lama garanayo xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa subxaana rabbiya alcadiim inay rukuucda leedahay subxaana rabbiya alaclaana ay sujuuddu leedahay dacfiga xadiidka ku jira waxaa xoojin karaoo kabi kara xadiiskan soo marnay oo in midna halkan la gelinayo midna halkan la gelinaya macnaha wacan caishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda fi rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda wa sujuudihi iyo sujuudiisa dhexdeeda wuxuu dhihi jiray subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاlruux subuuxun way allah tabaaraka wa tacaala yani mid la nasaho oo naqsigiiyo dhimanaantiiyo aafaadka laga nasaho quduusun way mid la dahiro oo laga dahiro wax kastoo aan u qalmin ay mutahar min kulli maa laa yaliiqu bijalaalihi wa allah tabaaraka wa tacaala waa mid daahir ka ah nadiif ka ah oo laga daahiriyo wax kastoon u qalmin subuuxun quduus rabbulmalaa'ikati way malaa'igta rabbigeeda way waruuxi iyo malakul jibriil rabbigii wa yacni malaa'igtoo dhan buu rabbi u yahay malaa'igta daahirka ah makhluuqa rabbi tabaaraka wa tacala ee daahirkee laa yacsuuna allaha maa amarahum kuwaasuu rabbi u yahay haddana malaa'igta kuweeda khaaska sii ah oo malakuljibriila ah buu rabbi u yahay saas manaa yani waxa weeyaan waa sayidulmalaa'ika rabbi buu u yahay allahaas baa nasahayaa waa rawaxa wariyey axmed wa muslim wa abu daawuud waannasaa'i digrigaasi in rukuucda iyo sujuudda dhexdeeda la dhahayo oo uu mashruuc yahay buu xadiidkanna inoo faa'iideeyey wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal alla lay wasalam yakuru mid badiya an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi wa sujuudihi sujuuddiisa iyo rukuucdiisa dhexdooda inuu yidhaahdo ayuu badin jiray subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdika allahuma qfir lii subxaanaka nasihidaada aanku nasahayno allahumma allahyow rabbanaa rabbiga now wabixamdika ammaanidaada iyo mahadintaada lala qabo yacni waan ku nasahaynaa annagoo haddana ku ammaanayna ayb allahuma allahyo ikfir lii ii dhaaf badin jira allahuma kfir lii allow ii dhaaf dembigayga yata'awalu saasuu dhihi jiray oo badin jiray yata'awalu xaal uu ku camalfalayo alqur'aana qur'aanka uu ku camalfalayo arrintaa markuu samaynayana dikrigaa isagay uu badin jiray qur'aanka amarkiisuu qaadanaya saasaa laga wadaa yata'awalu qur'aana rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya mooyaane qur'aanka uu ku camalfalayo sababkaa caddeeyee xadiidkii caaisha waxay tidhi markii ay soo degtay aayadda suuradda qur'aanka ida jaءa nasrullahi wاlfatx wara'yta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaban aayaddaa markay soo degtay ama suuraddaa markay soo degtay kadib buu nebigu badin jiray hadalkan rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdeeda marka wuxuu ku camalfalayaa amarka ay suuraddu siisay oo ah fasabbix soo ma bixamdi rabbika wastakfiru leanna aayaddu maxay amartay yacnii fasabbix oo tasbiixdii ah bixamdi rabbika oo xamdigii ah iyo wastakfirhu oo istikfaar weydiisi ah marka subxaanaka fasabbix waay bay matalaysa amarkii fasabbix subxaanakaa matalaysa wa bixamdikana waxay matalaysaa fasabbix bixamdi rabbikay matalaysaa allaahumma kfir liina waxay matalaysaa wastakfirhu saas maanaa marka qur'aanka amarkiisii nooca ahaa buu nebigu sal lay slam yata'awalu lqur'aana buu ku camalfalay amarkii qur-aanku siiyey ayuu ku camalfalaya wuxuuna kutusayaa wixii intaa ka dambeeyey nebigu sal lay waslam inuu ducada ugu badan ay ahayd oo akhrin jiray rukuucdiisa iyo sujuuddiisa xadiikani faa'iid kalu wataa faa'iidaduu wata waxay tahay rukuucda dhexdeeda in ilaahay lagu baryi karo oo lagu ducaysan karo waxaa inoo soo socda xadiis dhahaya yani ama arukuuc xadiid ibnu cabbaas ama alrukuuc facadimuu fiihi rabb rukuucda dhexda ilaahay ku weyneeya oo laga fahmi karo rukuucdu inay uun khaas ku tahay wixii yacni tasbiix iyo alla weynayn ah xadiiskanse wuxuu faa'iideeyey in ilaahayna lagu baryi karo adoo rukuucsan aad ducaysan karto saasaa laga faa'idaysa ayib iskama hor imaanaysaa la allah waynayntiisa waxaa ka mida ducada ducadu ilaahay weynayntiisa ka midta markuu ilaahay baryayo asaguna waa isliidaya rabbigiina waa weynaynayaa marka min tacdiimi rabbi bay ka isaga iyo xadiidkaa inoo soo socdana waxaa lagu jamciyaa bay leeyihiin waxay faa'iidaynaysaa kani faa'iidaynayaa inay bannaan tahay rukuucda in ilaahay lagu baryo kaa dambana wuxuu faa'iidaynayaa in sujuuda loo badiyo ducada laakiin haddaad rukuucdana ku ducaysata iyadana bannaan saas way macnaha ibnu daqiiq ilciid baa sidaa ku jamcinaya labada xadiid wacan cawn bn cabdillaahi bni cutbata can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya sal lay waslam qaal nebigu wuxuu yidhi idaa goortii rakaca uu rukuucayo axadukum midkiin oo fa uu yidhaahdo fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda uu yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim alaa maraatin saddex goor faqad tamma wuu dhammaystirmay rukuucuhu rukuucdiisii way dhammaystirantay saddex goor markuu yidhaah wadaalika kaasina ka ayaana adnaahu ka ugu hooseeyaah ka ugu yar inta ugu yar waa inta oo saddex goor inaad tidhahdaa adna alkamaal wey macna waydaa goortii sajada uu sujuudayo waydaa goortii sajada uu sujuudo midkiin oo faqaala uu yidhahdo fii sujuudii sujuuddiisa dhexdeeda uu yidhahdo subxaana rabbiya alaclaa alaaa maraatin saddex goor uu yidhaahdo faqad tamma waxaa dhammaystirmay sujuudu sujuuddiisii waa dhammaystirantay wadalika kaasi oo saddex goor sujuud ah ayaa adnaahu inta ugu yar ah sujuudda inta ugu yar ee ugu hoosaysa way macnaha rawahu tirmidiyu baa wariyey abu daawuud wabnu maajah wuxuu sheekhu yidhi wahuwa xadiidkani mursalun waay waa xadiid mursal ah wuu sii wuxuu yidhi cawnun cawn lam yalqab muusan la kulmin ibna mascuudin cabdullahi bn mascuud muusan la kulmin cawn ibn cabdilaahi bni cutba oo cabdullahi bn mascuud xadiidka ka warinaya mayna kulmin saas daraaddeed waa mursal buu yidhi wuxuu ka wadaa waa mursal bimacnaa waa munqaic waa hee waa munqaic buu ka wadaa sanad kala go'an wa sidaana waxaa cabiray oo mursal ka cabiray sidoo kale abu daawuud iyo imaamuulbukhaari iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waa mursal laakiin waxaad ogaanaysaa cinda almutaqadimiin mursalka mursalka ay mustalaxee la yaqaanee saxaabigii aan la sheeginna way u isticmaali jireen mursalka sanadka munqaicana way u isticmaali jireen meeshan hadda waxaa laga wadaa bimacnaa mursal bimacnaa munqaic leanna saxaabigii waa la sheegay sooma saxaabigii waa la shegay bdullahi bn mascuud waa laakiin ninka taabiciga iyo saxaabigaan kulmin dhexdooda marka kala go' baa ku jira waa sanad kala go'an marka kaasoo kale marka yani sida caanka waxaa loo yaqaanaa munqaic munqaic baa adiga wax weeyaan xadiisku waa daciif xadiidka sanadkiisu waa daciifoo laba ciluu dacfigiisu weeye mid waa taa ay sheegeen a'immadu oo yacni inqitaac baa ku jira sanadkiisa abu daawuud iyo tirmidi iyo bayhaqi iyo bukhaari iyo saasay leeyihin labaadna waxa weye waxaa ku jira sanadkiisa nin yidhahda isxaaq ibnu yaziid alhudali oo majhuul ah sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu shaafici iyo sheekh albaani iyo khayrkood way daciifinayaan ma marka xadiidkan maxaa loo loo deliishadaa waxaa loo deliishadaa rukuucda iyo sujuudda dhammaystirkooda inta ugu yar inay tahay saddex goor inuu ruuxu isagoo rukuucsan subxaana rabbiyal cadiim dhaho markuu sujuudsan yahayna inuu saddex goor subxaana rabbiyal aclaa dhaho kamaalka sujuuddana intaasi inay ugu yartahay intaa waa laga badin karaa laakiin inta ugu yar ee sujuuddu ku dhammaystirmi karta ama rukuucdu ku dhammaystirmi karto inay intaa tahay buu faa'iidaynaya hadduu sugnaan lahaana wuxuu daliil u noqon lahaa madhabu aa'ifa min ahli ilcilm laakiin ma sugna wa can saciid ibni jubayrin can anas ibni maalikin qaala wuxuu uhi maa sallaytu ma aanan tukanin wara'a axadin ruux gadaashii bacda rasuulillahi sal lay slam nabiga kadib ruuxaasoo ashbaha ee kaansha badan salaatan salaad birasuulilaahi rasuul ilaahay uga ekaasho badan min hada alfataa wiilkan dhallinyarada ah yacni ashbaha axadkaasoo ashbaha shabihid badan salaatan birasuulillahi sal ley wasalam min hada alfataa wiilkan xaggiisa uga shabihid badan wiilkan dhallinyarada ah weligee nin uga ekaansho badan xagga salaata rasuulka uga salaad eg nebiga gadaashii nebiga kadib kuma daba tukanin buuri ayb yacnii wuxuu ka wadaa wiilkaasi cumar bni cabdilcaiis buu ka wadaa cumar bni cabdilcaiis alkhaliifat araashid ayib xilligii intuusan khaliifka noqonin madiinuu guddoomiye ka ahaan jira magaalada madiina iyuu guddoomiye ka ahaa ayib qaala wuxuu yidhi eh, muxuu ahaay saciid ibnu jubayr baa dhahaya faxasarnaa waan qadarnay waan qiyaasnay fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda rukuucdiisa waxaan ku qiyaasnay cashra tasbiixaatin toban subxaan allah wa fii sujuudii sujuuddiisana waxaan ku qiyaasnay cashra tasbiixaatin toban subxaan baan ku qiyaasnay rawaw axmed baa wariyo abu daawuud wanasaa'i wuxuu ka wadaa anas ibnu maalik markuu ku daba tukaday cumar bni cabdilcasiis oo uu yidhi nebiga kadib weligee nin uga ekaansho badan salaad la tukado wiilkan ma arkin nbiga uga salaad ma aanan arkin ayaa wuxuu leeyahay waxaanu marka qiyaasnoon qadarnay rukuucdiisu iyo sujuuddiisu intay ahayd cumar bn cabdilcasiis waxaan ku qiyaasnay mid walba inay toban tasbiixood ahayd toban tasbiixood oo subxaana rabbiya alcadiim oo rukuucda ah ah iyo sujuudda subxaana rabbiya alacla oo toban ah saasaan qiyaastannada iyo qadarkanagu noqday buui ayb xadiidka isaguna waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira la yidhahdo wahb ibnu maanuus wahab ibnu maanuus oo majhuula ku jira sida uu leeyahay alxaafid abulxasan ibnu qataan iyo eh, dahabina ibn xajarna uu qiraya macnaha saas daraaddeed buu xadiidku daciif yahay sheekh albaanina waa daciifinaya labadan xadiidba waxoogaa waxay tilmaan ka bixin rabeen ama cuskadayba a'immada qaarkood oo sheegay sujuudda iyo rukuucda qiyaasta yacni kamaalkoodi iyo dhammaystirnaantooda qiyaasta ugu yari waa intee marka waxay isku dayeen inuu qaarna yidhahdaan waa saddex subxaan allah qaarnana yidhaahdaan meehe waa toban subxaan qaar ka yareeyo qaar ka badiya axaadiistana marka qiyaasaha noocaas oo kale ee taqdiiraadkaasi lagu salaynaya waana daciif kulligeed sidaas daraaddeed sida imaamu shawkani uu leeyahay yacnii wax deliil a ah ma leh kamaalka rukuucda iyo sujuudda qiyaasteeda wax deliila looma hayo keliyata uun waxaa loo hayaa markaad rukuucayso rukuucda ku xasil oo inoo soo socto markaad sujuudaysana sujuudda ku xasil baa inoo soo socoto laakiin qiyaasta iyo qadarka maya kutubta shaaficiyada waxay dhihi jireen qiyaasta ugu yar waa hal mar inuu yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim ama subxaana rabbiya alaclaa isagoo wejiga dhulku hay saddex goor inuu yidhaahdana taqriiban waa waa kamaalkay dhihi jireen baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can ilqiraa'ati akhrinta layska reebo firukuuci wasujuud sujuudiyo rukuucda dhexdooda in qur-aan la akhriyo oo layska reebo ayuu baabu yahay laysu diido can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kashafa wuu fayday rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuu fayday assitaarata daahi ayuu fayday ah, sitaarada waxaa la yidhahdaa waa daaha marada guriga iridiisa ku xidhan ama ku xidhan wuu fayday nebigu sal lay slam assitaarata daahi walxaal annaasu dadku sufuufun ay yihiin kuwa safsafan khalfa abibakrin abubakar gadaashiisa kuwa safan ay yihiin sufuufun safafyaal ay yihiin khalfa abibakrin abubakar gadaashiisa bimacnaa nabiga xanuunkiisii wa salawatu rabbi waslamu caleh yani markuu xanuunsadayoo soo kici kari waayey ayuu yidhi dadka salaada abubakar ha geliyo dhowr goorbu isku dayay waa soo kici waay marka isagoo salaaddii la tukanayo abubakarna salaadii dadka uu tujinayo dadkiina ay gadaashiisa safaf yihiin oo la tukan ay ku daba xidhan yihiin ayuu nebigu sal lay slam intuu daahiyfayday ayuu saa u fiiriyey ilan gurigiis iyo masaajka isku dheganaa marka intuu daahi saa u yara fayday buu dadkii eh, saa u arkay fa qaala markaasaa wuxuu idhi yaa ayuhannaasu dadow innahu lam yabqa ma hadhin min mubashiraati nubuwa nebinimada bilowyaalkeedii kama hadhin ila aru'yaa riyadii mooye alsaalixatu ee wanaagsanayd mooye taasoo yaraaha uu arkayo almuslimu muslimku uu arkayo aw amase turaa lahu ama loo arkayo bilowgii nebannimada nebinimadu bilowgeedii mubashirka ama mubashiraadka waxay leeyihiin eh, waa shayga ugu horreeyaee muuqda shayga waxa ugu horreeya soo muuqda mubashir la yidhaahda waxaa laga keenay min tabaashiiri subxi baa laga keenay dheh subaxa yani soo iftiimidiisa marka nebinimada waxyaabaheedii ugu horreeya bilowgeedii bilowgeedii kama hadhin ilaa riyada saalixee wanaagsan mooye riyadaasoo ruuxa muslimkii uu arkayo ama loo arkayo isagaa ku riyoon ama waa loogu riyoonaya ayb alaa hooyaay wa innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an aqra'a inaan akhriyo alqur'aana qur'aanka inaan akhriyo raakican anigoona xaalan ah mid rukuucsan aw amase saajidan ama anoo sujuudsan anoo rukuucsan ama sujuudsan inaan qur'aan akhriyo waa layga reebay ama arukuuc rukuucdii facadimuu weyneeya fiihi rukuuca dhexdiisa alrabba rabbiga weyneeya wa ama sujuudu sujuudii fajtahiduu dadaala fi ducaa'i baryada ku dadaala sujuudda dhexdeeda faqaminun waxaa xaqiiqa ah oo habbooni badan an yustajaaba in la ajiibayo lakum idinka laydin ajiibaya haddaad sujuudda ilaahay ku baridaan in laydinka ajiibayo ayaa xaqiiqa ama yani eh, habbooni badan ayb ra waxaa wariyay axmed wa muslim waannasaa'i wa abu daawuud xadiikaasi saan horey u sheegnay waxaa laga wadaa innahu lam yabqa min mubashiraati الnubuwa eh, mxuu ahaayey eh, bilowyaalkeedii bilowyaalkana waxay noqonaysaa sidii xadiidkii caaisha uu ahaa fii saxiixi اlbukhaari wahayrihi walu maa budi'a bihi rasuulu lahi sal lay slam alru'ya asaalixa soo maahayn wixii ugu horreeyey rasuulka lagu bilaabay markii waxyigu ku bilaabanayo oo jibriil u imaanaya intaan looba imaaninba ayaa waxaa ka horraysay marxalo inuu riyoodaa riyadaasi marka waxa weye waxay ahayd hordhicii nebinimaday ah waa gobol nebinimada ka mid ah riyada markuu arko riyadii marka waxay u imaanaysaa sidii waa baryey oo kale sidii ugu riyooday iyadoo ah bay banaanka imaanaysaa taasaa muddo lagu waday marka marka kadib baa waxaa bilaabatay marka si toos in loogu yimaado malakuljibriil u yimaado marka marka sidaas daraaddeed baa riyada saalixii waxay ka mid tahay nebinimada bilowgeedii bay ka mid tahay yani nebinimada lagu bilaabay ayay ka mid tahay sida nabigu tilmaamay sal lay sl dhowr iyo afartan qayboodoo nebinimadu ay tahay qayb ka mida ah wey qayb ka mida ah riyada wanaagsan ee saalixada riyadaasoo loo arkayo muslimka ama uu arkayo macnaha ayb maqsuudka hadda xadiidka meesha loo keenay waxa weeye nebigu wuxuu uhi la ii diiday inaan qur-aan akhriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan sidaa waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi baa qaba inaan rukuucda qur-aan lagu akhrin karin sujuudana qur'aan lagu akhrin kara waxay ka doodsan yihiin culimmadu hadduu qur'aanku ducaye oo aayaadka ducadee qur'aanka ku soo arooray markaana ruuxu uu duco ula qastayo ee qur'aan aan ula qastayn rukuucda iyo sujuudda ma akhrin karaa ma ku ducaysan karaa macna oo rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar oo kale Eh, ma lagu ducaysan kara mise laguma ducaysan karo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan markan ruuxu qur-aan ugama qastayo ducu uga qastaya sidaas daraaddeed ducay noqone qur-aankii la reebay ma noqonaya leeyihin qaarna waxay leeyihin war lafdigani meesha yaallaayo ducaba ha ahaadee waa qur'aan soo ma mar hadduu qur-aan yahayna qasadku ma bedeli karo waa qur-aan waa qur-aan duco kale raadsan mooyaane laakiin kuwan quraan baa la yidhaahdaa waana la reebay rukuucdii sujuudda dhexdooda halkaana culimmada qaarkood baa maraya ixtiyaadku wuxuu ku jiraa sujuudda iyo rukuucda adkaarta ku soo aroortay ama kuwo kale in la qaato si yacni loo qaato muxuu axwadka dadaal loo qaato in laga tago adciyada qur ku jira aan sujuuddii rukuucda lagu keenin saasaa ixtiyaadku ku jira wallahu aclam baabu maa yaquul waxa uu leeyahay baabu yahay fii rafcihi soo kornoqoshadiis meesha uu yidhi ama sujuudu fajtahiduu ama sujuud fajtahiduu fi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum bimacnaa waxay tilmaamaysaa iyadana marka uu ruuxu sujuudsan yahay in ay kamid tahay mawaatinta baryada lagu aqbalo ama xaaladaha ducada ilaahay uu addoonka aqbalo waxaa kaloo xoojinaya xadiiskii nabiga sal ly waslam uu dhihi jiray aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku markuu rabbigii ugu dhowaansha badan yahay waa xaaladu sujuudsan yahay markuu sujuudda ku jira ee ducada badiya ah, saas man ayb baabu maa yaquulu waxa uu leeya baabuu yahay fii rafcihi soo kornoqoshadiisa ruuxu min arukuuci rukuucda uu ka soo kornoqdo waxa uu dhahaya uu ahrinayo wa bacda intisaabihi iyo istaagiddiisa kadib iyadana muxuu dhahaya intisaabka waa oganka markuu si eh, buuxda isu taago oo intuu ka soo noqdo oo si toosa u sutaagoo ictidaalkii uu ku soo noqdo ayadana markaa kadibna muxuu ahrinayaa ayb ah, fii rafcihi min alrukuuc wa bacda alintisaab waxay ku kala gedisan yihiin midi waxa weeyaan markaad rukuucda ka soo socoto ood ka soo toosayso ood soo istaagi rabto wax la akhrina ma jira maxaase la akhriyaa markaas bacd alintisaabna waa markaad istaagto si saaniya aad istaaga ugu soo noqoto markaas maxaa la ahrinaa waa laba xaaloo isku xigta can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago ila asalaati salaadda markuu isu taago yukabiru mid takbiirsada ayuu ahaa xiina goorta yaquumu uu istaago markuu saa isu taagoo qiblada qaabilaba takbiiratulixraamkii wa uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina wakhtiga yarkacu uu rukuucayo uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray samica allaahu liman xamida xiina wakhtiga yarfacu uu kor sulbahu dhabarkiisa min arakcati rukuucda uu ka soo koryeelayo rakcadaasi bimacna rukuuc baa laga wada ah, rukuucda markuu dhabarkiisa kasoo koryeelo kasoo toosayana samica allahu liman xamida buu dhihi jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray wahuwa qaa'imun asagoo taagan bacda alintisaab Ah, markuu istaag kadib wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina goorta yahwii uu hoobanayo saajidan xaalu yahay mid sujuuday uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina goorta yarfacu uu kor yeelaya ra'sahu madaxiisa min asujuud baa laga wada markuu sujuudda kasoo koryeelaya uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina goorta yahwii uu hoobanayo saajidan xaalu yahay mid sujuudaya manaa oo sujuuddii labaad usii socda uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina wakhtiga yarfacu uu kor yeelaya ra'sahu madaxiisa min asajdati aaniya sujuudda labaad markuu madaxa ka kor yeelay uma yafcalu wuu samayn jiray daalika arrinkaa fi salaati salaada dhexeeda kulliha dhammaanteed wayukabiru wuu takbiirsan jiray sidoo kale xiina wakhtiga yaquumu uu istaagayo min athintayni labada ragcadood xaggooda markuu iska taagayo bacda aljuluusi fadhiga gadaashi waa fadhigii fadhigii oo atixiyaadka dhexe wa ah. fadhiga atixiyaadka dhexe fadhigiisa laba ragcadoodna u dhammaadeen markuu iska taagayana wuu takbiirsan jiray muttafaqun caleyh xadiiskaas hadda waxa loo keenay waxa weeye markaad rukuucda ka soo toosayso soo socotana inaad dhahayso samica allahu liman xamida waxaan soo macnaynay markaad istaagtana rabbanaa walaka alxamdu inaad dhahayso ayb wuxuuna faa'iidaynayaa labadaba in laysku darayo ama imaam ahaw ama eh, ma'muum ahaw imaamkiisa ku daba xidhan ama munfarid keligii tukanaya ahaw inaad dhihi samiica allahu liman xamida markaad istaagtana rabbanaa walaka alxamdu aad dhihi sidaasuu faa'idaynaya sidaana waxaa qaba labadaba in laysku darayo imaamka munfaridka iyo ma'muumka saddexduba inay dhahayaan oo labadaba ay iska daba keenayaan sidaa xadiisku u sheegay oo kale waxaa ku tegay imaamu shaafici sheekhiisii malik bnu anas isxaaq bnu rahwiya iyo daawuud ibnu caliyin aldaahiri culimmadaasaa qaba oo waxay leeyiin waa mashruuc labadaba in laysku daro labadaba in laysku daro waa mashruuc bay leeyiin wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ku sugan oo lahum ayaga u sugnaatay kale waxaa ku sugan oo lahum u sugnaatay mxuu ahay saddexda u sugnaatay waa bukhaariyo muslim iyo axmed muttafaqun calayhda loola jeedee riwaayad kaloo ay leeyihiin ku sugnaatay rabbanaa laka alxamdu oo maxay kala gedisan yihiin wa ah, middan waawdii baa laga tegay akaru riwaayaat xadiidka riwaayaadkiisa ugu badan wawda way sugayaan oo rabbanaa walaka alxamdu bay sugayaan riwaayaadka qaarkoodna way ka tegayaan waalkullu jaa'is ah, labaduna waa haddaad rabbanaa laka alxamdu tidhahdana waa sax haddaad rabbanaa walaka alxamdu tidhahdana waa sax ayb wacan anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii qaala uu yidhahdo alimaamu imaamku markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida quuluu waxaad tidhahdaan rabbanaa walaka alxamdu muttafaqun calayh xadiiskanina wuxuu faa'iideeyey in haddii imaam iyo ma'muum isku daba xidhan dadku ay yihiin inuu imaamku leeyahay samica allaahu liman xamida imaamkaa iska leh ma'muumkuna inuu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu oo hawshu saa u qaybsanta xadiiskanna taasuu faa'iideeya sidaana waxaa deliishaday waxaan u jeedaa sidaana waxaa maray oo xadiiskan deliishaday imaamka iyo munfaridkuba inay dhahayaan samica allahu liman xamida ma'muumkuna uu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu qolyaha sidaa qaba ayaa daliishaday xadiiska oo waxay leeyihiin lama jamcinayo sida xadiiska hore uu sheegay looma jamcinayl wacan ibni cabaasin radi allahu canhu ana nebiya sal lay slam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucda ka kor yeelo laa ba'sa haddii aad jamciso wax dhiba kuma jiro taqriiban sida xadiiska hore uu tilmaamaya xadiis abu hurayra waa ziyaada wa wa can radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu min alrukuuci rukuucda uu ka kor yeelo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa allahuma rabbana laka alxamdu mil asamaawaati wamil alardi mil asamaawaati wamil alardi wma baynahuma wmil'a maa shi'ta min shayin bacdu ahla alhanaa'i waalmajdi laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad rawahu muslim wاnasaa'i taana nabigu akhrin jiray sal ly waslam markuu e, ka soo tooso rukuucda allaahumma allahyo rabbanaa rabbigayow laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad dhammaanteed adaa iska leh mil asamaawaati samaawaadka muggood xamdigan ku mahadinayno waa mid samaawaadka buuxin kara samaawaadka muggooda wa mil al ardi iyo dhulalka muggooda iyo wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa samaawaadka iyo dhulalka muggooda xamdi abaan ah ku mahadinayna iyo wamil maa shi'ta waxaad doonto muggiis oo min shayin shay uun ah bacdu intaa kadib samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa wixii shay ee aan ahayn ee ka soo hadhay muggiisana waa kugu xamdinayna wa ayb ah, ahla athanaa'i ammaanta ee kii ehelka u ahaayo walmajdi iyo weynidiiyo sharafka yacni midkii mudnaa ee lahaayo way macnaa ehelka u ahaayo ayb laa maanica limaa actayta muslim iyo hayrkii meeshaa waxay ku dareen axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun ah. axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaahdo waxa ugu xaqnimo badan oo ugu mudnaan badan wa kullunaa dhammaantaya laka adigaannu cabdu addoonkuunna ah, wax addoon yidhaahdo waxaa ugu xaqnimo badan dhammaantaya adaannu addoommo kuunna ayb laa maanica ciddiidda ma leh limaa actayta waxaad siisay waxaad addoommadaada siisood ugu deeqday cid hortaagi kartoo diidi karta ma jirto oo ku gacsayri karta walaa muctiya siiye ma jiro limaa shayga manacta aad diiday waxaad diiday ood addoommada ka reebatayna cidina kaama soo qaadi karto addoommada ma siin karto ayb walaa yanfacu ma anfacayo aljaddu baa faacilka ah walaa yanfacu anfici maayo aljaddu hodantinimo iyo dheef adduunyo daljaddi midka u saaxiibka ah hodantinimadaasi midka u saaxiibkaa ah ma anfacayso minka xaggaaga ka anfici mayso ah, midka hodantinimada iyo cadamada iyo dheefta u saaxiibka ah dheeftiisaasi xaggaaga waxba ka anfici mayso yacni eh, mansab buu ku fadhiyaa kursi ku fadhiyaa xoolo badan buu leeyahay hanti buu leeyahay jah buu leeyahay ilaahay agtiisa may wax uga tari maya caqiido wanaagsan iyo camal saalixa ilaahay agtiisa wax ka qabata laakiin kanaa taajirha iyo kanaa madaxah iyo kanaa wasiiraha walaa yanfacu daljaddi minka aljaddu waay ilaahay miisaankiisa waxaasi ma saarna waxba kaga anfici mayso waxba kaaga tari mayso haddayna dhibba kuu keensaninba una badan dheh una badi inay dhibaato kuu keento inay dhibaato un kaaga soo gaadha mooye dheef ilaahay agtiisa ka heli maysa waxaan ku jirin wixii ilaahay dartii aad u bixiso jidkii aad mariso taasi muxuu ahaay dheef adduunye ma noqonaysee waa xad aakharay markaa noqonaysa iyadoo adduunyo aho haddaad kursigii iyo mansibkii aad u isticmaasho sidii shareecadu ugu talagashay laftiisu wuxuu noqonayaa dheef adduunya ma noqonayo dheef aakharu noqona marka xoolihii sidoo kale haddaad jidkaa mariso dheef adduunyuu noqona waa ku anfacaya camalkii saalixuu gelaya marka macnaha ee waxaa laga wadaa adduunyada kale baxtiga ah ilaahay agtiisa midka iskale waxba uga tari mayso laga wadaa ayib rawa muslim wannasaa'i xadiidkani waxaa loo deliishadaa inay bannaan tahay rukuucda dheeraynteedu oo in laga dheerayn karo subxaana rabbiyal cadiim keliya ma in dikri dheer lagu akhrin karay ku tusi oy mashruuc tahay ayb waxaan jeedaa ha miyaan ah ictidaalka ha marka rukuucda laga soo tusa in la dhihi karayo la dheerayn karayo macnaha ayuu ku tusaya baabun fi ana alintisaaba bacda arukuuci fardun ah, adkaar kaloo fara badan baa soo aroortay adkaar kaloo fara badan baa rukuucda ku soo aroortay sujuudda ku soo aroortay ictidaalka ku waxa weeyaan inta soo aroortayba inaad kolba mid qaadataa fiican san horeba usoo sheegnay oo yani masaa-isha noocan oo kaleetee wada asaxday kulli waa wada bannaantahay kaad ka qaadataba waa sax haddaad kolba mid ku fashana xifdu sunna ku jirto oo way ka sii fiicanta saas man ayb baabun fii ana alintisaaba istaagidda bacda arukuuci rukuucda kadib la ogmo oo la istaagaayo fardun inay waajib tahay ah. markaad rukuucda kadib inaad si saaniya rukuucda uga soo toostood u istaagto inay rukni arkaanta salaada ka mid tahay ayay daliilkeedii meeshan raba ku keeno baabku taasuu ku saabsanya bimacnaa wuxuu rabaa inuu ku idhaahdo ictidaalka uu yahay rukni hadaad ka tagto salaadaadu burayso wixii ku soo arooray can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi laa yanduru llaahu alla ma fiiriyo ila salaati rajulin ruux salaaddii ruuxaasoo laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa aan toosinaynin bayna rukuucihi wa sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa inta udhaxaysa rawahu axmed baa wariyey xadii xasana weeye axaadiista soo socotay kuwo kalena waa u marhaati kacayaan sanadkiisuna waa xasan sida shekh albani caleh raxmatullahi alla ma fiiriyo ruux markuu rukuucda ka soo toosay sujuuddana uusan weli aadin ruux aan dhabarkiisa toosinin oon si saaniya isu taagin salaaddiisa ilaahay fiirin maayo maxaa laga wadaa bimacnaa ruuxii ictidaalka ka taga oo markuu saa rukuucda uga soo toosayaba isagoon saani u toosin haddana sujuudda toos u aada salaadiisa waxba kama jirto waa buraysa waa baail saas way yani xadiisku saas faa'iidinaya leanna ilaahay ma fiiriyo maxaa laga faham bimacnaa ilaahay ma aqbalo waay mana yeelo salaadda noocaas leesh leanna rukni baa laga tegay waana meeshay culimmadu yidhahdaan ninka loo yaqaano almusii salaatahu ninkii salaadiisa halleeyey oo nabigu uu toos salaada u saxay meelaha ka hadlaysnaydoo nabigu nebigu irji fa fasalli fa innaka lam tusalli salaada ku noqoxo maada tukanine saddex goor lagu yidhi sababtu meelahaasay wax ka hadlaysnayn baale saas daraaddeed nebigu sal ly waslam yani waa markii dambe ku yidhi e, irkac rukuuc kadibna sujuudda ku xasil rukuucda ku xasil tuma'niinadaas way marka ayib dad badan baa saa sameeya dad ayaa imtixaankaasi haysta xataa isagoo imaamkiisa ku xidhan oo sinaba aan imaamka salaadiisa uga hormari karin muxuu ahaaye si kasta dad yeesho imaamka kama hor salaama naqsan karti sooma haddana maca daalika wuxuu doonayay inuu wax walba haafhaaf ka dhigo wuxuu nebigu ka cabiray sal lay waslam saariquu salaatihi nin salaadiisa xadahay nin isagii isxadaya ka ya tuug dad xadaa la arki jiray laakiin tuug isagu isxadahaya soo dhib yani waxa weye rukuucdiibuu qaar ka jari itidaalkiibuu qaar ka jari sujuuddiibuu qaar ka jari asaga dhanba waxaafhaafuu rabaa ilahay inuu la tago marka halis wuxuu ugu jiraa inuu noqdo ninkuu nebigu sheegay sal lay slam isagoo ku talagashan lixdan sano salaadood ayuu ilaahay u tegay tabaaraka wa tacaala lixdan tukana se ilaahay u tegay hal salaadaba agtiis uma taalo wuxuu nebigu yuri sal lay wuxuu halaynayay rukuucda iyo sujuudda waana u tegi doonnaa inay tahay arkaan muhima oo salaadu ayna ka maarmi karin wacan caliy bni shaybaan anna rasuula allahi sal allahu aley wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi laa salaata salaad uma jirto laa salaata salaadi ma jirto liman cid uma jirto lam yuqim aan toosinin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda ah. nafyigaasi laa salaata wuxuu ku dhacayaa addaatu sharciya leanna waxa weeyaan salaad tii shareecadu ay sheegtay ah ma jirto wa wax magac salaadeed wata oo wuu samaynayaa laakiin waxa la leeyahay uma jirto maxay tahay waa salaaddii shareecadu sheegtay daat sharciya la yidhahda rawahu axmed baa wariyey wabnu maaja kadalika ibnu khusaymi ibnu xibbaan baa soo saaray waana xadiis saxiixa sheekh albaani wuu saxiixinaya kadalika ibnu khusaymi ibnu xibbaan iyo qayrkood baa saxiixinaya wa can abi mascuudin alansaari radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal ly slam rsulku wuxuu idhi laa tujzi'u ma gudayso salaatun salaadi ma gudayso salaadaasoo laa yuqiimu uusan toosinaynin fiiha dhexdeeda alrajulu ruuxu ama ninku sulbahu dhabarkiisa uusan toosinaynin firukuuci iyo wasujuudi ayb uusan dhabarkiisa toosinaynoo si cadi uusan usoo fadhiisanayn rukuucda sujuuddana si saaniya uusan usoo istaagayn waxaan jeeda rukuucdana si saaniya uusan u istaagayn sujuuddana si saaniya uusan usoo fadhiisanayn macnaha oo dhexda ka noqonaya rawa alhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidiyu baa saxiixiyey wakadalika ibnu khusayma sheekh albaani calaa sharti albukhaari buu ku saxiixinaya waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan daara qutni iyo bayhaqi iyaguna way oo sujuudda lagu xasilo oo ictidaalka lagu xasilo inay rukni tahay ka tegitaankeedana salaadu ku burayso ayaa waxaa qaba jumhuurta waxaa sidaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal isxaaq bnu rahwiya daawuud ibnu calin adaahiri ayaa maraya haddii arrimaha uu ka tago salaadaas inaysan u jirin riwaaya can maalik iyo abu xaniifana waxaa laga wariyaa inay yidhahdeen waajibba ma aha saas way manaa lakiin radinayso xadiistu waxay ku caddahay biduunihaa inayna salaatu sax ahayn bal waxaa nabiga ka sugan sal ly waslam inuu rukuucda markuu rukuucsan yahay lafteeda mxuaha waa kaan soo marnay markuu rukuucsan yahay in uusan mxuu ahaay uu dhabarka simo inuu dhabarka simo qadaadka iyo dhabarka iyo sintu inay sinnaadaan baa la rabaa oo waa kaan soo marnay markuu rukuucayo madaxa hoos muusan u dhigi jirin sooma korna muusan qaadi jirin haddaad madaxa qaarka sare kor u qaado oo qaar qaardambuhu hoos aado lama ogola sida dhurwaago kale waraabaha yani waxa qaarkiisa koraha sarreeya qaarka dambana waa gaaban yahay sooma taas sax ma ah waxaan iyadana sax ahayn inaad qaar horaha hoos geliso sinta iyo qaarka dambana ay kor jiraan ayaduna saxma sida saxda wax weeyaan inay dhawarka iyo qadaadka iyo sintu inay sinmaan ilaa nabiga sal lay waslam saxaabada xadiis ka warinaysa ay tilmaamayaan xadiidka waabisatu bnu macbad ibnu maaja baa soo saaray waa xadiis saxiix wuxuu leeyay ra'aytu rasuul اllahi sal lay slam yusallii fakana ida rakaca sawaa dahrahu xata low suba calayhi اlmaa'u lastaqarat dhabarkuu simi jiray nabigu sal lay waslam markuu rukuucsan yahay xataa haddii biyo lagu dhibciyo dhabarkiisa kamayna daateen yani waxa weye markuu rukuucsan yahay dhabarkiisu siduu u siman yahay dhinacna biyahaasi uma daateen marka waxay u baahan tahay inuu ruuxu ku sameeyo tamriin ku sameeyo oo caadatan eh, uu yidhaahdo muxuu ahaay ruux kale ii fiiri ah, inta badan dadku ma keenaan ama madaxa hooseeya ama qaar dambaha hooseeya laakiin simidaasi dad badan bay ku adagtay baabu hayaati sujuudi wa kayfa alhuwiyu ilayhi wuxuu baabu yahay hayaati sujuud sujuudda qaababkeeda iyo siyaabaha loo sujuudo iyo wa kayfa sidee buu ahaaday alhuwiyu hoobashada ilayhi sujuuda xaggeeda loo hoobto markaad sujuudda sii aadayso sidee baad u hoobanaysaa dhulka u gaadhaysaa oo macnaheedu yahay ma gacmahaad hor marinaysaa oo lowyaha markaa dambaynaya inay dhulka gaadhaan mise lowyahaad hor marinaysaa oo gacmahaa dambaynaya gaadhidda dhulka ku dambaynaya wa kayfa alhuwiyu ilayhi saasuka hoobashada sujuudda loo hoobanayo qaabkee ayb can waa'il ibni xujrin qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu calayhi waalih wasalam idaa goortii sajada uu sujuudayo wadaca isagoo dhigaya rukbatayhi labadiisa low qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor isagoo lowyaha hormarinayaoo dhulka dhigaya gacmaha ka hor waidaa goortii nahada uu hinqanayana oo istaagayaoo fadhiga ka istaagayana rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayhi labada low ka hor Ah, antii baa warisay ilaa axmada ah, axmed mooye xadiikaasi waa xadii aciifa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo shariik ibn cabdilaahi alqaadi oo daciif lisuu xifdii ah sidaas daraaddeed baa xadiiska waxaa daciifiyey culimo dhowra ah uu ka mid yahay cafaan sheekhu axmed uu ka mid yahay daara qutni ibnu sayid innaas iyo sheekh albani iyo way daciifinayaan macnaha ciladiisuna waa taa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay tirmidina waa taxsiininaya xadiidku marka waa xadiid macluul ah waxaana ciladiisu ay tahay ninkaasi la yidhahdo shariik bn cabdillahi alqaadi wuxuuse faa'iidaynayaa oo deliishanaya xadiiska culimmada badankood oo qaba marka uu ruuxu sujuuda aadayo in uu hormarinayo lawyaha oy gacmaha intuusan dhulka dhigin lawyuhu hormarayaanoo dhulka tagayaan markay lawyuhu gaadhaan kadib bay gacmuhu dambaysiinayaan markuu istaagayo oo ka istaagayo fadhigana waa cagsi waa gacmaha yuu qaadayaa kadibna lawyihii baa ka dambaynaya lawyaha iyagaa horaynaya iyagaana dambaynaya marka la fadhiisanayo lawyaha hormaraya marka la soo kacayana lawyaha dambaynaya sidaas way xadiisku tilmaamaya in badanoo culimmada ka mid aana qaba ayib laakiin xadiisku waa daciif mar haddii mas'alada xadiidkeedu daciif noqdana iyaduna waa daciif walow jumhuurtu haba qabtaba xataa hadday culimmada badankood qabaan mas'alada xadiiskay ku dhiseenna uu daciif yahay kullu maa buniya ala daciifin fa huwa daciif waay saas man masaladaasi marka xadiiskaasa loo deliishadaa waana ma tabar badna wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu idaa goortii sajada uu sujuudayo axaduku midkiin falaa yabruku yuusan fadhiisanin kamaa yabruku ljamal sida neefka geeli u fadiisto kale ratigusuu fadiisto kale yuusuu fadhiisanay ayb walyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood hadhigo dhigo uma markaa kadibna rukbatayhi labadiisa low ha gacmaha ha gacmaha kadibna lowya ha dhigo rawa waxaa wariye axmed wa abu daawuud waannasaa'i xadiidkani waa sugan yahay waxaana saxiixinaya cabdulxaq alishbiili waxaa xoojiyey sidoo kale ibnu sayid innaas imaamu nawowi iyo zurqaani waxay leeyihiin sanadkiisu waa jayid sheekh albaanina sidoo kale waa saxiix buu leeyahy xadiidkan marka xadiid sugan wa ayib muxuu macan tilmaamayaa wuxuu faa'iidaynayaa in marka yacni sujuudda loo sii socdo in la hormarinayo gacmaha lawyuhuna ka dambaynayaan labada jumle ee xadiidka isa saaranna sidaasay faa'iidaynayaan jumlada hore nahyiga ah wuxuu leeyahay midkiin yuusan u fadhiisanin sida ratigu u fadhiisto ama neefka geelu fadhiisto kamaa yabruku lbaciir riwaayad kalse ayib neefka geelaa ah seebuu u fadhiistaa way marka suuradan ama qaabkan xadiisku diiday waa qaabkee meeshaasaa waxaa ka dhalanaysa dood culimmada dhexdooda ah oo la leeyahay ratiga sidiisaba muxuu ahaayey lawyihiisu ma jenyaha horay ku yaallaan mise lugaha dambay ku yaallaan ratigu teebu hormarya ya kuwa horu hor fadhiistaa sooma jeenyuhu marka hore dhulka ku dhuftaa kadibna lugaha dambaa dhulka yimaada soo saas maa ayib haddii marka ay noqoto sida ratiga ha u fadhiisanin haddii lagu sida ratiga ha u fadhiisanin maxaa kaaga soo baxay gacmaha hormarinine lugaha muxuu ahaay waxaan dhihi lahaa waxaa soo baxaysa gacmaha hormarinin ee lowyahaaga hormari ratiga khilaaf baa lagu yidhi soo ma ratigu muxuu hormariyaa labada horuu hormariya maxaa ka dhalanaysa adiga labada dambe hormari soo saas kama dhalanayso meeshaasaa marka waxaa isku khilaafsan yahay fahamka noocaasay culimmada qaarkood qaateen sidaas daraaddeed baa waxay yidhahdeen lafdiga ka dambeeya oo ah walyadac yadayhi uma rukbatayhi waa maqluub bay raawigay ka dabagedoontay ee waxay ahayd inuu yidhaahdo walyadac rukbatayhi qabla yadayhi ama uma yadayhi si jumlada horiyo tan damba waafaqdo ra'yigaana waa ra'yiga uu aad ugu nusraynayo una doodayo alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullah fi zaadi ilmacaad oo wuxuu lafdigan dambe waa maqluub raawigay ku dabagedoontay laakiin ra'yigaasi ra'yi laga xoog badan yahay wasawaabu waxa weeye siday culimmada qaarkood marayaano ee jumlada hore oo ah falaa yabruk kamaa yabruku ljamal ratiga sidiisa ha u fadhiisanin waxaa kala gedisan ibni aadamka lawyuhu meeshay kaga yaallaan iyo geela lawyuhu meeshay kaga yaallaan geela lawyihiisu waa jeenyaha hore ibni aadamkana lawyihiisu waa lugaha dambe gacmaha ma ah taasi waxay imaanaysaa haddii lagu yidhi sida ratiga ha u fadhiisanin ee lawyahaaga hormari waxaan dhihi sida ratiga ha u fadhiisanin waxaa ka dhalanaysa gacmahaaga hormari sooma ratigu lawyihiisuu hormariyaaye adiga muxuu ahaaye khilaafoo lawyahaaga ha hormarinine gacmahaaga hormari laakiin lawihii umbaa midna waxay kaga yaalan agga hore midna agga dambe asaga lawihii hormariya adiga lawyaha hormarin meeshay kaga yaallaan iyo meeshay kaaga yaallaan waxba kaama gelin adiga soo ma sidiisa ha u fadhiisanin hormarin maxaa ka dhalina marka lawyahaagu yaynan hormarine gacmahaagu ha hormareen jumladan dambe marka way sii fasirtay oo walyadac yadayhi uma rukbatayhi jumlada horay tafsiirinaysa wax qalbi ana xadiis kuma jiro wax dabagadoon ah kuma jiro ee sidaasuu sax ku yahay keliyeeto un waxaa idinka khaldantay baa la leeyahay yacni geela meesha lowgu kaga yaallo iyo ibni aadamka meeshuu kaga yaallo baa idinka khaldantay sida ay a'immada luqada qaarkood leeyihiinna waxay leeyihiin geela lowyihiisu waa jeenyaha hore ibni aadamkana lowyihiisu waa lugaha dambe intaa haddaad fahanto jinyaha horuu ku fadhiistaaye khilaaf baa ka dhalanaysa sidaas daraaddeed nahyiga iyo amarkan dambe isku meel bay u socdaan nahyiga hore waxa layska reebay suurada layska reebay iyo amarkan dambe isku meel buu u socdaa nahyiga hore waxaa lagu yidhi lawyahaaga ha hormarin amarka dambena waxa lagu yidhi gacmahaaga hormarin dee lawyihii hormarin hadii lagu yidhi qaطcan waxaa laga garanayaa inay gacmuhu hormarayaan soo maa marka jumladan dambe waa jumla mufasira ee ma aha jumla maqluuba maaha xadiiskuna sidaasuu sax ku yahy leanna waxa weeyaan dacwa alqalbi bixaaja ilaa daliil ina tidhahda xadiiskani lafdigiisu waa dabagaddoomay daliil bay u baahantay sababta ku bixisa ibnuqayim iyo hayrkii inay sidaa yidhahdaanna weeye waxay iswaafajin waayeen isu waafaqi weyday falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir iyo walyadac yadayhi qabla rukbatayh labadaasay isu keeni waayeen taana waxay ka dhalatay rukbada baciirka fahamkiisa halkaasaa ishkaaliyadu ka timid man xadiisku marka sidaa uu yaallo sax ku yahay ayb qaala alkhaaabiyu wuxuu yidhi xadiiu waailin xadiiu waa'il ibni xujrin waa'il ibnu xujri xadiidkiisa ayaa ahbatu ka sugnaan badan min haada kan waa xadiiskee waa xadiiskii ka horreeyey ee dhahayay ya lawyaha la hormariyo soma kii lawyaha la hormariya dhahaya isaga ka horreeyey kaasaa ka xoog badan buu yidhi ayib warkaa imaamulkhaaabi caleyh raxmatullaahi uu maray sidoo kale waxaa maray ibnulqayim oo yidhi xadiidka waa'il baa ka xoog badan sidaas waxaa khilaafsan muxadisiinta badankood oo waxay leeyihiin waxaa ka xoog badan xadiidu abi hurayra lanna xadiikaas sanadkiis waa aciif kanna sanadkiis waa saxiix buluqulmaraamkii ma aqaana inaad nala socoteen dadkii garanaya alimaam ibn xajar caleyh raxmatullah fii buluuqi lmaraam wuxuu ku yidhi wa huwa aqwa min xadiii waa'il ibni xujrin keeway xadii abi hurayra xadii abi hurayra ka xoog badan buu yidhi sax sheekhalbaani iyo shawkaani iyo a'immada xadiiska qaar badan oo ka ah waxay marayaan xadii abi hurayra ka xoog badan inuu ka xoog badan yahna waxaa kutusaya shaahid buu leeyahy xadiis kaleo u marhaati kacayaa jira isagoo sanadkiisu saxiix yahay kaa horana uu daciif yahay baa haddana shaahid buu leeyay waxa weeyaan waa aarka uu soo saaray xadiiska uu soo saaray xaakim uuna saxiixiyey dahabina waa ku waafaqiyay sheekh albaani waa cabdillahi bni cumar baa laga warinaya naafic mawla bni cumar baa ka warin wuxuu leeyahay annahu kana yadacu yadayhi qabla rukbatayhi ibni cumar labada gacmood buu hormarin jiray oo lowyaha ka hormarin jiray wuxuuna dhihi jiray kaana nabiyu sal lay slam yafcalu dalik sidaasuu nebigu samayn jiray inay gacmuhu hormaraan oo looyuhu dambeeyaan aarka waxaa soo saaray xaakim iyo taxaawi baa soo saaray waana xadii saxiixa xadiidka cabdulahi bni cumar oo saxiixa iyo xadii abu hurayra oo saxiixa oo isku macno ku tusaya xadiidka waa'il ibnu xujri oo daciifa ma muqaawamayn karo bal isagoo sanadkiisuu daciif yahay buu haddana khilaafay inuu dacfi u siyaadiye mooye wax badan uma kordhin karo hadalka marka alimaam alkhaaabi caleyh raxmatullah waa laga xoog badan yahay ayb masaladu waxay u xoog badan tahay daliil ahaan in gacmaha la hormariyo waana madhabu aa'ifa min ahli cilmi wacan cabdilahi bni buxayna qaala wuxuu kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sajada uu sujuuda waxaa xadiistaa xoojinaysa haaliban nebigu sal lay slam salaadaha iyo qaabka loo tukanayo xayawaanaadka iyo eh, mxuu ahaay durjoogta iyo ruuxu salaadiisa inuu shabaho axaadiisha diidaysaa soo aroortay qaar ka midaan u tegi doonnaa yani waxa weeyaan naqra ka naqrati lquraab oo kale iyo iftiraashka iftiraashi sabuc iyo muxuu ahaayey inayna salaadaadu u ekaanin xayawaanaadka iyo mxuu ahaayey eh, dugaagga iyo qaabkoodoo kale inaydan u ekaanin guud ahaan axaadiis kuso aroortay can cabdilaahi bni buxayna qaal wuxuu ihi kaana wuxuu aha rasuululahi sal alla rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sajada uu sujuudayo yujannixu mid gacmaha fogeeyuu ahaa fii sujuudii sujuudiisa dhexdeeda gacmuhu fogayn jiro oo jidhka ka fogayn jira markuu sujuudayo xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibtihi xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibtayhi labadiisa kilkilood cadaantooda ilaa la arko bimacnaa markuu sujuudayo gacmuhuu aad u kala durkin jira ilaa dadka ka dambeeyaay ay kilkilihiisa caddaantooda arkaan muttafaqun calayhi waxay faa'iidaynaysaa sujuudda qaabka loo sujuudo waxaa ka mida gacmaha in jidhka laga durkiyo oo aan lagu dhajin taas maanaa waana masalada dumarkuna waa la mid dumarkuna cala araajix waa la mid wax daliiloo ku tusaya ma jiro inay dumarku ayagu markay sujuudayaan gacmaha iyo jidhka inay isku dhajiyaan masaladaasi culimmada qabtana waxay ka qaateen oo yidhaahdeen yani aqrab ila sitri bay dheheen asturkay u dhowdahay asalka dumarka astur baa loogu talagalay marka waxoogaa gacmaha hadday kala fogeeyaan asturkiibay waxoogaa yara dhaawacaysaa bay laakiin waxaa ka xoog badan qaacidadan hadda ka hor soo sheegnay oo ah axkaamta nebigu jidaynayo qur-aanku jidaynayo axaadiistu jidaynayso nebigu sal lla dumarkana waa u jidaynaya raggana waa u jidaynaya wixii ay ku kala gedisan yihiin waa in daliil khaasa loo helo wixii daliil khaasa loo waayo asalka waxa weye ummadoo dhan baa iskale wa bina'an ala haada ragay mas'aladan kula mid yihiin kagama gedisna macna ayb wa can anasin radi allahu canhu can nebi sal ly waslam nebiga waxaa warin qaala inuu yidhi xaaladda oo aad safka ku jirto dadka la tukanayso ee yacni waxa weeyaan haddii gacmaha oo aad loo kala fogeeyo ay dhibayso dadka kula tukanaya markaasi waxa weye liajli safka salaada iyo dadka inaan la dhibin sidii kuu suroobi kartaad u samayn marka ayib an asin an nebi sal lay slam qaala nebigu wuxu uhi ictadiluu ekaada fi sujuudi sujuudda dhexdeeda ekaada ekaada oo sinma way macna walaa yabsut yuusanyuna fidinin axadukum midkiin yuusan fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaata alkalbi eyga fidintiisoo kale rawahu ljamacatu jamacadii baa warisay wa fii lafdin walaa yaftarish iftiraash alkalbi yuusan dhudhunkiisa goglin sida eygu u goglo kale wa fii riwaaya iftiraash asabuc dugaagga goglidiisoo kale bimacnaa waxaa la diidan yahay markaad sujuudsantahay tahay waxaa la rabaa inaad calacalaha intaad saarto dhulka gacanta inteeda kale inay dhulka ka qaadnaato waxaa la diidan yahay inaad markaad sujuudsan tahay gacmaha dhulka dhigto dhudhunkana aad dhulka la dhigto ood sidaa u sujuudto sida eygu markuu fadhiisanayo kale sooma iyo gacmaha saasay u fadhiistaan marka taasaa la diiday ha yeelina buu le u tukada saas laakiin dad weyweyn oo iyaguna saa u tukanay waad arkay jahliga darteed oo iyaga dhanba muxuu ahaaye dhulkaba yaallaba waxaan ku arkay xajkii markii la tago waxyaala qaraabi u tegay mugti dadku say u kala gastan dumarka oo eeshiyaanka madhabkan xanafiga ah ee dumarka waxay qabaan markay sujuudayaan in aysan qaar dambaha kor aadinin oo ruux sujuudaya suusan qaar dambaha kor u aadinayn markaasaa waxay samaynayaan dumarkoodu iyaga dhanba intay iswada galaan qaar dambahoo dhulka hayay haddana sujuudayaan bal adugu keen kaas kaana ruux curyaanaad moodi iyagoo isku wada jiroo fadhiya bay haddana sujuudayaan ma aqaano malaha waxa weyaan yani dumarka waxay ugu khaasyeeleen ma aqaano madhabka qolada xanafiyada marka yani waxaa ka dhalanaysa ficlan marka ruuxa noocaasoo kale uu sujuudayo maadaama jidhkiisiiba isku jiro gacmihiisuna kor ma aadi karaan waa khilaafu sunna mladaas wacan abi xumaydin abi xumayd waxaa laga warin fii sifati salaati rasuuli lahi sal lay wslam nabiga salaadiisa qaabkeedii markuu ka warramaya qaala wuxuu yidhi waidaa goortii sajada uu sujuudo nabigu sal lay slam farraja mid kala geeyuu ahaa bayna fakhidayhi labadiisa bowdo dhexdooda labada bowdo wuu kala durkin jiray ghayra xaamilin xaal uu yahay mid aan xambaaraynin batnahu calooshiisa calaa shay-in shay korkii aan ku xambaaraynin oo min fakhidayhi labadiisa bowdo ka mid a isagoon caloosha xambaarayninoo bowdooyinka korkooda aan ku xambaaraynin ayb rawahu abu daawuud xadiikaasi bayhaqi baa sidoo kale soo saaray sanadkiisuna waa daciif maxaa yeele ku jira sanadkiisana la yidhahdo ciisa bnu cabdillaah oo majhuul ah matniga iyo sanadka xadiidkana idiraab buu ku sameeye waa isbaraanbari saas daraaddeed buu xadiidku daciif leeyahay ayb wuxuu faa'iidayn lahaa xadiisku hadduu sugnaan lahaa marka la sujuudayo in bawdadu kala durugto bawdadu hadday kala durugtana lawyuhuna way kala durkayaan ficlan soo ma oo bowdadu ayna isqabannin lawyuhuna isqabannin wa kadalika labada lugoodna ayna isqabann labada mxuu ahaay gomadoodna ayna isqabannin sidaana waa madhab taa'ifa min ahlicilmio xadiiskanay deliishanayaan halla kala durkiyay leeyiin shaaficiyadu waxay qabaan yani qadra shibrin taaka qadarkeed in la kala durkiyo gomadaha ayb laakiin xadiisku waa daciif oo laga faa'iidaysanaya ghayra xaamilin batnahu calaa shayin min fakhiday markuu ruuxu sujuudsan yahay inuusan jidhka isgelinoo calooshiisa ayna saarmin bawdooyinka korkooda yacni waxaa la rabaa inay calooshu kor uga kacdo bawdada bawdadii waa taagan tahay calooshiina dhexday ku aadi gacmihiina xaggay jiraan suuradii hadda dumarku u sujuudahayee soo sheegahay oo kalea la diidan yahayo inaad caloosha intaad korka ka saarto bawdooyinka kadibna aad saa ku sujuuddo taasaa la diidanya taa iyada waxa faa'idaynaya xadiis kale xadiis kaloo wax faa'idaynaysaa jirta nebigu sal lay waslam markuu sujuudsan yahay ee eh, muxuu ahaayey eh, dhulka kor buu uga kici jiray oo bawdadiisa kor buu uga kici jiray oo gacmihiisu jidhka waa ka durki jireen ilaa ay hadday damacdo waxari inay hoos marto waa mari kartay siduu nebigu sal lay slam u kala fogaynaya wa can abi xumaydin ana nabiya sal allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa goortii sajada uu sujuudayo amkana mid makaniya ayuu ahaa oo dhajiya anfahu sankiisa iyo wajabhatahu jabhatahu iyo wejigiisa min alardi dhulku makanin jiray ah, sanka iyo wejiga jabhadu waa meesha u koraysa wejiga ayuu ku dhajin jiray oo makanin jiray oo hansiin jiray dhulka wanaxa waa durkin jiray yadayhi labadiisa gacmoodna can jambayhi labadiisa dhinac buu ka durkin jiray labada dhinac feedhaha iyo dhinacyaha ayuu gacmahana ka durkin jiray ayb wa wadaca wuxuu dhigi jiray kafayhi labadiisa kaf labadiisa calaacalood ama cumaamood wuxuu dhigi jiray xadwa mankibayhi labadiisa garbood qumaatigooda markuu sujuudsan yahay ayb rawaxa wariya abu daawuud watirmidi wasaxaxahu kadalika waxaa saxiixiyey ibnu khusayma sheekh albaani iyo keyrkoodba way saxiixinayaan ayb waxaan ka faa'idaysanay oo xadiidkani faa'iidaynaya marka la sujuudsan yahay in gacmaha laga durkinayo shirka intii dhinacyadiisa sidii sujuudoo kale waxaan ujeeda sidii rukuucdoo kale aan rukuucdana saasoo kaleed waa laga durkinaya ayb waxaa kaloo xadiidkan inoo faa'iideeyey hal qodob oo ah oo wadaca kafayhi xadwa mankibayhi marka aad sujuudsan tahay waxaan soo marnay in gacmaha oo farahoodu aan soo sheegnay soo oo farahoodu isku dheggan yihiin lagu aadinayo dhagaha sooma dhagaha hoostooda lagu aadinayo wejiga labada dhinac ay ka dhigmayaan xadiiskani wuxuu inoo faa'iideeyey sidoo kale in lagu aadin karo markaad sujuudsan tahay garbaha hoostooda halkaana inaad dhigi karayso iyadana waa inoo faa'iideeyey xadiiskaas macnaa labada qaabba marka bannaan alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay culimmadu xadiiskaasay qabaan oo ninku inuu ku sujuudo sankiisa iyo jabhadiisa halxadiis kaluu xadiisku masaladuu faa'ideeye waxa weeye way noo soo socotaay acdaa'u sujuud darsigeenna habeen dambe insha allahu tacaala ee xubnaha lagu sujuudaye toddobada ah ee la'aantood salaaddu sujuudduba ayna asaxaynin waxaa ka mida sanka in dhulka la dhigo idaa sajada amkana anfahu wa jabhatahu alarda bimacnaa haddaad uun wejiga xaggiisaa korobasa markaad sujuudaysa dhulka saarto sankuna uu dhulka ka korreeyo gaadhsiisnayn sujuuddaasi ma asixin xadiideedana waan utegi doonnaa xadiisteeda waan u tegi doonnaa waana meelaha ugu khatarsan oo dadka ku baraarugsani ay aad u yar yihiin haddaad dadka tukanaya u fiirsato mucdamkooda dadka badankood halkaasay dhulka ku hayaan sankuna cirkuu jira sanku macnaa dhulka ma yaalo masaladaasi inayna sujuudtaasi asaxaynin darsigeenna habeendambe insha allahu tacala baabka inoo soo socda ayuu mxuuh ku tilmaami doonaa axaadiisteeda ku keeni doonaa hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm